بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث waxaan ku dhex jirnay صaxiixi weliba fawaaid wuxuu ri hunaaka fawaaid muhima uulaaha uu kasoo bilaabay marka hadda waxaan ku dhex jirnaa alfaa'idaة الraabica lam yastawciba aلصaxiixa marka uu noo soo sheegay laba صaxiixayn iyo cadadka axaadiidtooda ay la eg tahay markuu qaarka soo sheegay su-aasha imaan kartuu ka jawaabay oo ah marka hadiiba uu axaadiidi mi-ata alfi صaxiix ay tahay waxaa la sheegayna todoba kun ay gaarayso oo labadoodu markii laisku daray fi xuduudi casharata aalaaf ay isku noqonayaan ayna albaqiya su-aashii imaan lahayd buu jawaab ka bixinay ayna albaqiya inteen ka helaynaa markaasuu yuri uma ina ziyaadata dheeraad dheeraadka fi saxiixi la ziyaadiyo calaa maa fi lkitaabeyni labada kitaab waxa dheeraadka ka ah oo oo la sheego saxiixeynka wuxuu ujeeda kitaabeyn bukhaari muslim yatalaqaahaa aalibuhaa aalibkii wuxuu kala kulmayaa mima اshtamala calayhi midku kulansaday axad اlmusanafaati musanafaadka midkooda almuctamadati almushtahirati liaimati اlxadiid ninkii weydiiyo i weydiiyo haddii صaxiixeynka intaas cadadkooda ay ahayd inta ka soo hartay inteen ka helaynaa wuxuu ku leeya waxaad ka helaysaa kutubta kale oo mashhuurka oo lawada yaqaano oo a'imat اlxadiid leeyihiin yaa baqiyat اaxaadiid صaxiixaad ka helaysaa marka yatalaqaaha طaalibuha wuu la kulmayaa mima min alkutub alati اshtamala calayha aw min alaxaadiid alati اshtamala calayhi axad اlmusanafaat musanafaadka midkood almuctamadati la cuskanay almushtahirati ee la yaqaanay mashhuurkeeda liaimati اlxadiid inta kulayl baa iska noqota laakin ayb liaimati اaxaadiid almashhuura macnaha kutubtaas waa mashhuur markii la yihi m maxaa kamid ah haddan la weydiye ka abi dawud asijistani wa abi ciisa aلtirmidi wa abi cabdالرaحman النasائي wa abi bakr bn khusayma wa abi اlxasan adara qudni wagayrihim kutubtaas oo mashhuurka ah yaad baqiyat اaxaadiid aصaxiixa ka helaysa ka abi dawud sulayman bn ashcaf musanifku wuu imaan doonaa fi akhir kitaab yuu u tarjumi doonaa a'imat اarbaca musanafaat اkutub الsita alaima almashhuuriina waa ku imaan doonaa laakiin qofka ardayga waxyaalaha uu ka bilaabayo waxaa kamid a masalan asxaabu اlkutub اlmashhuura inuu inuu ogaado abi dawud sulayman ibn ashcaf abu ciisa maxamed ibn ciisa ibni sawra wa abi cabdالرaحman النasaaئي huwa axmed ibn shucayb wa abi bakr ibn khusayma moxamed ibn khusayma wa abi اlxasan adara qudni wa caliy bn cumar wagayrihim ayagaas iyo wixii lamid ah marka mansuusan xaal uu yahay mid la caday calaa صixatihi fiiri asiga maadaama ibnu صalaax ou aaminsan yahay cusuurtan dambe wax lama saxiixi karo haddaad rabtid inaad saxiix heshid kutuba taasaad ka dhex baaray ko kutubta haddana waxaa la rabaa inuu kusii dhex yaalo xadiidkan waa saxiix in la yihahdo mujarad wujuudihi fi tilka اkutub lagama rabo mansuusan xaal uu yahay mid la caday calaa صixati صixati اxadiid fiiha fi tilka اkutub kutubtaas xadiidka ku dhex jira in la hela min yiri waa صaxiix oo liaimati اlislaam ayb walaa yakfi ma ku filna fi dalika mujaradu kownihi kown اlxadiid xadiidka inuu ahaado kuma filno mawjuudan mid jooga fi kitaabi abi daawuud oo markaad xadiid صaxiix raadinaysid mujarad xadiid aad abu daawuud ka dhex heshid inuu صaxiix noqdo kuguma filno oo macnaha ma tusinayso kown اxadiid fi sun abi daawud inuu صaxiix yahay ma tusinayso marka walaa yakfi kuma filno fi dalika mujaradu kownihi xadiidka aanshidiisa oo mujarad a ah mawjuuda inuu joogo fi kitaabi abi daawud abu daawud kitaabkiisa inuu ku dhex jiro keligeed kuma filno iyo wa kitaabi tirmidi wa kitaabi الnasaa-i iyo wa saa'iri man wa fii saa'iri man dadkii baqiyadoodii kale jamaca kulmiyey fii kitaabihi bayna saxiixi wagayrihi ku kulmiyey in laga dhex helo kuma filno kitaab kasta mualaf alxadiid oo mualifuhu yajmac bayna saxiixi wagayrihi haddii niraa saxiixaan raadinaynaa kitaabkaas in laga dhex helo keligiis kuma filno maxaa yeele kitaabkii fiihi saxiix wa fiihi ayruhu marka aniga saxiixaan raadinayaa saxiixi bukhaari iyo muslim wixii dheeraadka ahaa waxaan ogay wixii dheeraadka ahaa haddii aan raadinayo kutubtaasaan ka dhex raadinaya kutubtina kulligeed wada saxiix ma ah marka inaan xadiidka abu daawuud ka dhex raadiyo markan herale inaan raadiyo haddana cid xadiidkan waa saxiix tiriye intaasaa loo baahan yahay marka dad badan oo mubtadi-iin waxay isweydiinayaan abu daawuud iyo nasaa-i iyo daara qudni waxaan oo dhan inay inay axaadiis saxiix ay ay ka alifaan tabaraa ka reebtay saasay ufahamsan yihin oo bukhaari saxiix u alifay muslim bas ayagu maxay saxiix u waayeen mas'alada sidaas ma ah ma min imaamina min aimati alxadiid ila wahuwa qadiru calى ifraadi saxiixi min gayri hada qawla waaxida axmed ibn xambal aclam bilxadiidi wa min albukaari kitaabkiisa oo musnadka ah qasadka u jamciyey waxay ahayd an yastawciba sunata rasuulillah marka qasadkiisa ma aha inuu saxiixa gooni u sameeyo marka nin kastoo mu ah qasad ou leeyahay haa-ulaai laima kannasaa-i wa abi daawuud qasadkooda waxa weeyaan in axaadiid alaxkaam in meesha lagu kulmiyo bal abu daawuud fii risaalati ila ahli maka wuxuu ri xadiidka daciifka ah marka qaarkeed waan sheegaya abu waxaan u sheegaya laysa liictimaadi calayhi ma aha laakiin sawsan ardayga isu dhihin haddii baabkii u arka xadiidkan daciifka inuu ka maran yahay abu daawuud mas'aladan ayada ah daliil bay leedahay xadiid fulaanaa ah ku soo arooray ma uusan sheegin si loo dhihin aan daciifka kuu sheegaya markaasna waan kugu baraarujina inuu daciif yahay marka laysa can dacfi nin kasta waxa weeyaan awoodiisa wuu kari karaa laakin qasadkaa kala duwan nina yuriid an yastawciba sunata rasuuli اllahi wahada yajmac الضaciif wاlxasan wالصaxiix waqad yadkulu fihi اlmawduc almutanaazac fiih nina waxa weeyaan axaadiid اlaxkaam asunan a lagu magacaaba sunan haddaad maqashid alkutub اlmualafa fi axaadiid اlaxkaam jawaamic iyo sunana kala jira marka wuxuu leeyahay dadka kutubtooda axaadiida ay alifeen saxiix iyo keyrkeeda uu ku dhex jiro ma ku filna xadiidka inaad ka dhexesho ee marka saxiixsan ka yeela waa inaad xadiidka ayaga ka dhexeshaa haddana aada raadisaa cid xakamad calayhi ish bisixa labadaasaa ayuu kugu dardaarmay ayb calى alcagsi min dalika wayakfi waxaa kaf ku filan mujaradu kown mujaradu kownihi xadiidka ahaanshadiisa mujaradkeeda mawjuudan ou joogo fii kutubi man shaksi kutubtooda ama dad kutubtooda ishtarada shardiya oo minhu min aimati alxadiid kamid asaxiixa shardiya fi ma jamacahu wuxuu kulmiyey kutubta oo saxiixi keyrkeeda jamcinayso waxay u baahan tahay xadiida ku dhex jirta an yunasa calaa anaha saxiixa ko kutubtii laakiin la alifay ninka mualifkana ou shardiya calىa nafsihi an laa yukrija fiiha ila صaxiix xadiidka in laga dhex helo صaxiix in lagu xukmiyo waa ku filan tahay waa kana wayakfi mujaradu kownihi xadiidka ahaanshadiisa yaa ku filan mawjuudan inuu yahay fi kutubi man aima kutubtooda ama fi kutubi man imaam kitaabkiisa kutubtiisa ishtarada shardiyo minhu min aimati aصaxiixa shardiyey wuxuu naftiisa ku shardiyay inuu saxiix keli a ku kaaftooma fi ma jamacahu mithaalkooda maxaa kamide eh? ka kitaab ibni khusayma oo kale weyaan nusakda qaarkeed khalad baa ku jira ma garanayo laakin sidaasaa sax eh. qaarkood ani hadda waxaa ii qoran fi kutubi man ishtarada minhum kitaabu lbukhaari wa kitaab muslim saasaa qoran hada khata ishtarada minhum asaxiixa fi ma jamacahu saas ma idin wada qoranta ayib ka kitaabi ibn khusayma ibn khusayma kitaab صaحيixa u leeyahay في bidاayatihi wuxuu ri hada kitaabkiisa almusnad الصaحيiح بnqل الcadl can mثlihi min awalihi ilى muntaha ilى النabi sal الlه عليه wasalam axaadiista aan warinaya marka kitaabkiisa hadii xadiidka laga dhex helo mabda-iyan xadiidka صaحيح waa la dhihi karaa لأna mlfa mualifahu ishtarطa calى nafsihi صaحيixa laakin macnaheedi ma aha inaan laga daba hadli karin oo mujarad xadiidkii ibn khusayma laga helo waa صaحيح iجmاعا la hadii bukhaarي iyo muslim ba lagu qabsaday bacd اaxaadiid fama baaluka bibni khusayma wa amhaalihi ibnu khusayma ibnu xibaan waxay kamid yihiin dadka aan kala saarin xadiidka xasanka iyo صaxiixa intaba ay wada dhexgeliyeen fi isilaaxi mutaqadimiin ay ku socdaan ko midda kale shardigooda fiihi shay min atasaahul walidalika yuujadu fi صaxiix bni khusayma axaadiis daciifa wain kaanat laysat bikahiira wa akthar min dalika fi صaxiix ibni xibaan marka liannahu ibn xibaan wuxuuba afkiisa ku cadaystay inuu axaadiista mastuuriinta ah ayba saxiix tahay ninka hadduu mastuur yahay oo dad cadaalo lana u ka wariyey isagana cilmiga lagu yaqaano xadiidkiisa waa saxix liana alasla fi lmuslimi alcadaala shardigaasi khaalafahu jamaahiir lmuxadisiin oo laabudda waxay yihahdeen an yakuna an takuna cadaalat raawi mansuusa in la helo laakin mastuur ma anficayso ayb marka wakadalika waxaa lamid e eh, maa yuujadu wixii laga helaya fi lkutub اlmukaraja kutubta lagu takriijiyey calى kitaabi الbukhaari wa muslim oo maxaa kamida ka kitaabi abi cawaana alsfirayini kutub mukaraja mukaraj waxaa la yihahdaa mstakrajna waa la yihahdaay an yaأtiya الmؤlifu ilى kitaabi liman taqadamahu fayukariju axaadiiثa tilka اlkutub basaniida min cindihi duna an yamura calى اlmؤlifi mstakrij waa maala abu cawaano kala soo qaado lahu mstakraj calى صaxiix muslim markuu arkay kitaabkan صaxiix muslim ah kitaab la jecel yahay ummadii oo dhanna ay ka faaideysanayso yaa wuxuu damcay wanaagaas inuu wax kulahaado markaasuu le mutuuntan oo axaadiidta muslim ah anigana waan warinaya biasaniidan ku warina oo muslima lamid noqonaya xatىa yakuna kitaabi ka kitaabi man muslim marka yarwi اlmutuun bأsanidihi bduna an yamura man calىa muslim hadduu muslim xadiid ka wariyay qacnabi can malik asigana yarwi bisanadin can اlqacnabi can malik hadday suura gasha hadduu qacnabi waayo can sanad aakhar can malik hadduu waayo bisanad aakhar can naafic hadduu waayo sanad aakhar can ibni cumar wahaakada marka an yukarija axaadiia musanifin qablahu biasanidii huwa duna an yamura calaa ah, ila idaa daaqa caleyhi lmakraj haddii matnigii meel kaloo u mara u waayo inuu iska gooyo iyo inuu can ariiqi mualifka wariy labadaas wa marka ulajeedadii maxay noqotay mabda-iyan waxa weeyaan xadiidka kitaabkan mustakrajka axaadiidiisa inay la darajo noqoto axaadiid almukaraj caleyhi oo muslimka oo kale sax wala la saasay mabda-iyan ahayd laakiin ishkaaliyada ka timid waxaa weeyaan almustakrajaat fi mucdamihaa nafs alasaniid wa nafs almutuun laakin axyaana haaulaai laa yataqayaduuna bihiqati ruwaat sanadka un bay raadinayaan aladi yuqaribuhum ila almutuun duuna an yataqayaduu shuruudii ruwaadka laga rabay walidaalika si ibn xajar iyo sakaawi ay yihah abu cawaan oo kale kasoo qaado abu cawaana mustakrajkiisa wuxuu ri imaam ibn xajar fi nukat markaan aan fiirini wuxuu ri axaadiid badan uu asiga min cindihi ka ziyaadana laysat fi muslim aslan walow anahu taqayada bikowni ruwaati hiqaat wax weynay noqon lahayd ziyaada fi qadri saxiixay noqon lahayd ma yeelin lam yataqayad walidalika yarwi axaadiid biasaniid fiiha dicaaf marka kown lxadiid fi abi cawaana uu ku jiro mustakhrajkiisa sida musanifku uu dhigaya ma ah mujarad kown lxadiid fi mustakrajaati ina saxiix laga faa-iideysanayo ma ah oo sida ibn khusayme oo kale ma ah liana almustakrijiina lam yaltazimuu bihiqaati ruwaatihim fiiha صaxiix wafiiha daciif wafiiha ish matniga hadduu waafaqo alcibratu bima fi kitaab mustakraj muslima laga fiirinaya haddii matniga isku khilaafaan sanadkiisi in la fiiriyay noqonaysa marka siuu musanifku u dhigaya ma ah marka kitaabu abi cawaana alsfirayini wahuwa maطbuuc biarbaci mujaladaat min anawc اlqadiim wa fiihi dicaaf abu cawaana ismuhu yacquub ibn isxaaq ibn ibrahim ma u baahna kan in la fahmo lannahu nabiy llahi yacquub isku nasab yihiin sax yacquub ibni isxaaq ibni man khalas hada yaxtaaj ila kitaaba la waxyaalaha cilmigi saasa ah le taariikhda wafaatkii saddex boqol iyo toban saddex boqol iyo toban markaa qabsatid ibni jariir ya siga isku qabo ibnu jariir twufiya mata thalaatha miya wa cashara wahuwa hada wabnu khusayma bacdahuma bisana waaxida thalaatha miya wa ixdaa cashar taariikhda markaa rabtid ina baratid ninba dad baa lagu qabtaa ninba dad baa lagu qabtaa hadhowdi danba xataa tatasawar ayib alkhulaasa ya ikhwaan alaan awal mulaaxada calaa kitaab ibnu salaax waxa weeyaan inuu ka dhigay mustakrajaadka inay lamid tahay kutubta axaadiidta saxiixa laga alifay saasna ma ah liannahu axyaana yaruuna biasaniid laysat calaa sharط الصaحيixayn taas horta qabso wa kitaab abi bakrin alsmaaعili abu bakrin الsmaaعili wuxuu leeyahy mstakraj calى صaحيح الbخaarي calى cagsi ish <coughs> abi cawaana ayb abu bakr ismaaعili waxa weeyaan أحmed ibn ibrahim ibn ismaaعil aljurjani alfaqih الshaafiعي almutawafى sanata ثalaaثimiya waxd وسabعiin ninkan waa nin min aئmaة الslf kitaabuu leeyahy fi اlcaqiida min kutubta aan duubay ninka mid kamid u leeyahay waxa weeyaan caqiidatu asxaabi اlxadiid kitaabkiisa min jumlati halaata kutub alati sajaltuhaa yuu ku jira marka alismaaعiliya la yihahda lahu mustakrajaat mustakraj calى صaxiix الbخaarي wa kitaab abi bakrin alburqani abu bakrin alburqani waxa weeyaan lahu mustakraj calى الصaxiixayn kii hore wuxuu ahaa abu cawaana calى muslim وإسmاعيل على البخاري وhذا عalayهma جaميعا ay keligood ma ah i وغayrihaba wy البرقاني أحمد بن محمد بن أحمد la yihahda البرقاني أربعمية خمسة وعشhرين taarikhdiisa ou dhintay wa marka wuxuu ku yiriyey وkذلika ma يوجد waxa la helaya في الكتب المخرجة على kitاaب البخاري ومسلم kakitaabi abi cawaana wa kitaabi abi bakrin wa kitaabi abi eh, abi bakrin burqani wagayriha min tatimati limaxduufin mid maxduufa ah dhamaystirkiisa aw ziyaadati sharxin sharax oo la oo la dheereeyo fii kahiirin lagu ziyaadiyo oo min axaadiidi saxiixayni ah wuxuu leeyahay kutubtan mustakrajaadka waxaa laga faa-iideysanayaa mutuunti hiya mutuun kutubi saxiixayn laakin maadaama hum rawow axaadiid min cindihim marka qaarkeed saxiixeynka alfaad ay soo gaabeen iga dhamaystiraan min tatimati limaxduuf saas u ah. aw ziyaadati sharxin sharxiga waxaa way alaxaadiid yufasiru bacduhaa bacda xadiid macnihiisa fi saxiix aanan waadix ahayn wa bicibaara ukraa fi lkutub اlmukaraja awdax fahada waa nooc min asharxi w ka sharxigii aad taqiinay ma ah laakiin sidaan kuu sheegay midka la ziyaadinayo iyo midka tatimada ah sanadkooda in loo fiiriyo ay noqonaysaa in rawowha biasaniid صaxiixa nacam wain kaana gayra dalika fala bal waxaa laga yaaba hadda imaam muslim markuu yimiday fi sawm الاثnain والkhamiis min kuli usbuuc markuu صaxiix xadiidka ku yimiday sawm ywm الkhamiis wuu xad binafsi sanad wa واktasara calى sawm ywm الاثnain markaasuu ri fi اlxadiiثi lafda xadaftuha marka lana wuxuu iri ziyaadadeeda fiiha cila kitaabkiisa maadaama صaxiixa ugu talagalay wax cilo ku jirta inuu sheega mara waa iska gooy aladi yaأti wayualif mustakraja calى kitaabihi wayukamilu kitaab oo aan leenahay marka ziyaadaan ka helnayo ywm alkhamiisa ku jiri laha ywm اlkhamiis binisbati limuslim hiya macluula walidalika qad xadafaha fakayfa taddaci anha tatima lisaxiix waqad xadafa saaxibuhaa camdan ma dhici karayso marka cilmu suna wuxuu u baahan yahay kula lafda wakti dheer in lagu bixiyo xaggay ka timida intay u raacdaa sanadka lagu wari maxay tahay hal hunaaka baynaha wa bayna ma dukira fi صaxiixi fi lmacnaa farq am la wax badanay u baahan tahay fuqahada waxa weeyaan laa yubaaluun maadaama masaa'il اfiqhi kahiira jida akar min shacr الra's wالnusuus maxduuda haddayba waxba helaan bo liyushamu minhu raa'ixat اxadiid waxa waa dushaa laga dhigay marka ninka markuu muxadid yahay la waa inaad iska fiirisaa wakahiiru min hada wakahiiru min hada wax badan oo kan kamid eh mawjuudun waa joogaa fi ljamci ou joogaa bayna صaxiixayn liabi cabdillaahi اxumaydi waxa uu leeyahay tatima lxadiiثi maxduuf ziyaadaat fi qadri صaxiix waxaan dh ka dhex helaynaa kitaabka abu cabdillaahi اxumaydi ou alifay oo magaciisa aljamcu bayna صaxiixayn la yihaaho aljamcu bayna صaxiixayn iyo mustakraj calى صaxiixayn waa kala duwan yihi mustakraj calى صaxiixayn waxa weeyaan anaka tarwi mutuuna الbukhaari wamuslim biasaniid laka duna an tamura calayhima aljamcu bayna صaxiixayn isnaad ma ah mutuuntiyaad jamcinaysa adiga keliya waadix o lala ayib markaasaa waxaa laleeyahay abu cabdillaahi الxumaydi adiga haday dawrkaada uu yahay aljamcu bayna صaxiixayn min ayna laka hadihi ziyaada adiga sanad wax kuma aadan waranin oo dawrkaad haddaan idhahda ani kitaabkan ibnu salaax iyo kitaabka fulaan aan jamcinaya alfaadoodii inan isdhex mariya mooy lafdi kale ma keeni karo marka min ayna lahu alcila waxa weyaan anahu yaakudu tilka ziyaadaat min almustakrajaat cala صaxiixayn marka mana haboona taas lianna dowrkiisa waxay ahayd an yaktasira calaa mutuuni صaxiixayn lianna wadiifatahu huwa aljamcu bayna صaxiixayn markaasa haddana dad badan waxay ku qabsanayaan walgariib jiddan asigoo dhahay kitaabkayga aljamcu bayna صaxiixayn weeyaan ou ziyaadaad صaxiixaynta ku jirin ou keenaya haddana laa yunabih calayha hada nooع min الtdliis kayfa taqul li ana hada الkitaab wاljamcu bayna صaxiixayn ثuma taأkudu mutuuna min kutub أkrى watdkil fiihima wataqul ina kitaabi ish kaas biljamc bayna صaxiixayn la yaslح ibn xajar fi nuka daafac can hada wuxuu ri la dadka ayaan ku baraarugin maahine alxumaydi yunabih calى ziyaada markuu dham le اktasar الbخaarي calى kada wa hadihi ziyaada min kada sakaawiya kadaba yimid wuxuu ri صح waay الحmaydي أحياana ينbه lakin laysa kula mara wax badanaan aragnay isoo ziyaada ku darayo aanan ku baraarujinay marka waxay noqonaysaa إida kuna naأkd الxadيiثa min الحmaydi inaan haddana aan تaأkud samayno muraajacaةu صaحيiحayn oo nidhaahda lafdigan hal huwa kama huwa fi صaحيiحayn am ziyaadaa ku jirta xumaydi saas محamed ibn futuux ibn cabdillahi ibn futuux alera ninkaas abu cabdillahi xumaydi mutaahir waxaa lagu gartaa waxaa la yihahdaa saaxibu ibni xazmi الظاhري iبن حزم الأndلسي asiga أndلسي wa ayب waxaanu malaynaa في الqرن الخاaمس الهiجري oo xayaatadiisa ahayd hadda taarikhdiisa ma xasuuso khulaaصة الqول ya إخوانina nin kasta wuxuu xaawilay an yarfaca nafsahu ilaa masaafi صaxiixayn ninay usuuro gashana waa laga waayy ninkii mustakrajaadka alifay wax badanaa lagu qabsaday lianna hamuhum waxay ahayd inay mutuuntii ay u helaan asaniid asaniiddii marka shuruudii raggii kale ay u dhigteen uma uusan dhamaystirin aljamcu bayna صaxiixayn wax weynay noqotay oo in mutuunta lasdh laysdhex geliyo laakin waxay ahayd in asiga lagu kaaftoomo marka almahma yakun min amrin kutubtaas badigood qaarna waaba iska laazaalu laa zaalad maktuuطa qaarkeed laa zaalad inta mustakrajaat calaa saxiix muslim keligeed lagu alifay tabluqu cishriinaat bukhaari mila dalika mucdamuhaa mafquuda wa bacduhaa maktuuطa madbuuca walaa axad yaltafitu ilayha leesh liannahu asalkiyaa joogo ninkii inuu kitaa xadiidkii bukhaari kasoo qaato laa yacdilu ilaa ilaa gayri wahuwa qaadirun calaa dalik marka waxa weeyaan ilaahay baa miizadaas labadaas nin siiya ayib adiga waxaa rabaa inaad tatanabah inaad tasawurkaas aad ka haysatid marka ugu horeyso wاctana alxaakimu abu cabdillaahi biziyaadati fi cadadi صaxiixi calaa ma fi صaxiixayn maadaama aan ku dhex jirnay faa'iidadii in صaxiixaynkii intii labada صaxiixa kasoo hartay intee laga helayaa iyo wuxuu kuu sheegay kutubta صaxaaxa laga alifay kabni khusayma wabni xibaan ama almustakrajaat calى صaxiixayni kaabi cawaana ama aljamcu bayna صaxiixayn lilxumaydi intaas oo dhan waa lagu soo sheegay ayadii baa lasii daba wadaa wuxuu ri wactana alxaakimu xaakim wuxuu yani u qasday abu cabdillaahi alxaafidu ahaa biziyaadati inuu dheeraad ku daro fi cadadi اlxadiidi صaxiix inuu xadiidka صaxiixa ah cadadkiisa inuu ziyaadiyo you u qasday calaa ma uu ka ziyaadiyo fi صaxiixayni ku jira abu cabdillaahi baa yimiday yaa wuxuu ri maadaama waxaan maqlay bu ri qole mubtadica ah oo dhahay ahlu sunna laysa lahum min alaxaadiidi maa saxa ila ma fi lbukhaari wa muslim taasaa waxay ugu dhalishay buu yiri inaan axaadiidti raadiyo oo saxiixa ahayd siaan ugu caddeeyo inay axaadiidta saxiixaada kuwa bukhaari muslim ku jira keli inay ahayn qasad fiican weeyaan low ana alxaakima iltazama biqawaacidi twafuri shuruudi saxiix fi axaadiidihi kitaab cadiim u noqon laha laakin waxaa lagu haystaan kuu sheegi doonaa ayb xaakim magaciisa moxamed ibn cabdillaahi yaa la yihahda nabiga magaciisau lamid yahay moxamed ibn cabdillah almacruuf bibni albayic saasaa loo aqooni jiray laakin fi lakiir fi lazmina alakiira xaakim oo ku ku magac bax laakin dadkii hore waxay u yaqiineen bibni lbayic ayib alxaakim huwa ustaad lbayhaqi wa tilmid daara qudni marka waxaa ku kala baxaysa masaafaadka culamada isula jiraan hadhow daara qudni iyo bayhaqi iyo xaakim intay kala jiraan markaad tidhaahd xaakim dhexda markaad gelisid ou xaakim tilmid lidaara qudni u noqdo wa shaykhun lilbayhaqi waxaad ogaanaysaa sida loo kala horeey intaas keliya aad garanay taarikhda u dhintay afar boqol iyo shan weeyaan ayib wa jamaca dalika wuxuu ku jamciyey qadar oo ziyaado ah oo axaadiis صaxiixa oo ziyaado ah wuxuu ku jamciyey fi kitaabin samaahu uu ku magacaabay almustadraka mustadrak dabagalwa ayb awdacahu kitaabkaas wuxuu dhex dhigay maa laysa fi waaxidi min aصaxiixayni axaadiis oon labada صaxiix ku jirin iyuu kitaabkaas dhex dhigay oo mima ra'aahu asiga ou arkay inuu yahay calaa shardi صaxiixayn labada صaxiixayn shardigooda inay ايش alىa shari a mima ra-u calىa sharط الshaykayn sax mima ra'aahu wuxuu asiga u arkay calىa sharط shaykhayn in yihiin yani axaadiid oo ka baxsan axaadiid صaxiixeynka you kitaabkaas ku sheegay wuxuuna u arkay inay yihiin axaadiidaas calaa shardi shaykhayn labadii sheekh shardigooda bukhaari iyo muslim ah inay gaarsan yihiin shardigooda oo darajadeesa ay la darajo yihiin ayib qad akhrajaa labada shaykheyn ay wariyeen ay soo wariyeen can ruwaatihi yani wuxuu leeyahay ruwaadkii bukhaari iyo muslim ay ku wariyeen isla ayadii aan axaadiid kaloo mutuun ka duwan ku wariyey masalan hadda haddii uu bukhaari ku wariy zuhri salim can ibni cumar toban xadiid hadduu ku wariyey tobankii waan dhaafay buu uri isla sanadkii baan waxaan ku wariyay ana shan xadiid marka maxay noqonaysaa riwaayatu mutuun binafsi riwaayati ish ashaykhayn saasuu ujeeda calaa shardi shaykhayni qad akrajaa labadii sheekh ay soo bixiyeen can ruwaatihi xadiidtaas ruwaadkooda ay wax ku wariyeen oo fii kitaabayhima aw calىa shardi الbخaarي waxdahu ama ruwaadkii bukhaari keligiisu aan ku warinaa buri aw calىa shardi mslimi waxdahu waa hal qeyb iyo waa maabuu dhex dhigay haddana addaa اجtihaaduhu u gaarsiiyey ila tasxiixihi yani xaakim axaadiisa uu mustadrak ku sheegay qaarkood waxa wa calىa shardi sheikayn qaarna waa calىa shardi الbخaarي qaarna waa calىa shardi mslim qaarna laysa calى shardi waaxidi minhuma lakinaha صaxiixa asigaa asigaa u gaaray inuu صaxiix ka dhig lannahu lam yarwi hadihi اmutuun biasaniidi shaykayni inamaa rawaahu biasaniidi huwa wain lam yakun yowba ahaanin calىa shardi waaxidi minhuma wain lam yakun xadiidkaas ou صaxiix yeelay yowba ahaanin calىa shardi waaxidi minhuma wahwa xaakimkii waasicu lkhawi tilaabtiisana inay dheer tahay waay fii shardi saxiixi saxiixa shardintiisa nin tilaab dheer weeyaan mutasaahilun mid iska fududaysta weeyaan oo fi lqadaa'i bihi xadiidka in saxiix lagu xukmiyo waa iska s waa iska e, tasaahulaya ayib kitaabka mustadraka waa kitaab matbuuca oo hadda mawjuud fi lmaطbca barbaci mujaladaat min anawc اkibaar musanifku wuxuu ku yiriyey xaakim qasadkiisa horta uu fiican yahay wuxuu ri waxaan dheeraad ka dhigayaa axaadiidka fi albukhaari wa muslim saxiixa ku jirta in lamid ahan soo sheegaya laakiin waxaa lagu qabsaday inuu mutasaahil yahay mar koobaad wuxuu leeyahy axaadiid badan oo bukhaari iyo muslim ku jirto yuu kitaabkiisa ku warinayaa markaasu wuxuu leeyahay lam yukrijaahu wa huwa calaa sharطihima aw sharطi axadihima hada haطa faadix wa axaadiid bukhaari iyo muslim midkood ku jirto inuu kitaabkiisa ku sheega ma ahayn inuu haddana ku sheego u yihahdo lam yukrijaahu wahuwa mawjuud fi fi fi صaxiixayni horta wahmiga koobaad kaas weeyaan waa labaad ou xaakim sameeyey waxa weeyaan meel kale ayadoonba loo raacin axaadiis badan ou leeyahay calaa sharti sheykhayn markiis asaaniidda uu ku wariyay la arkana ruwaadka uu ku wariyana dicaaf weeyaan walaysa min ruwaati saxiixayn khaladka meesha ugu weyn uu ka yimi taas weeyaan waxay ahayd an yaktasira wuxuu leeyahay calaa shardi fulaan can ariiqi ruwaatihi inuu ka wari bay ahayd hadduu yiha calaa shardi muslim rijaalkiisa inay noqdaan rijaal muslim almatn yaktalif lakin nafs alasaniid alati limuslim yarwiiha bimutuun ukraa saasaa laga rabay laakin iskaaliyada ou sameeyey maxaa weeya mutuuntii waa jadiid sax laakin asaanidi muslim ma ah walidalika waxaan helnay ruwaad asiga ou xakama calayha bidacfi xaakimka naftigiisa fi kitaabihi ducafaa yo inta waxau leeyahay shardun saxiixun calaa shardi bukhaari aw shardi muslim wahmi oo caadi oo cajiiba lagu noqday ayib midda kale axaadiid bukhaari iyo muslim weliba bukhaari aan dhahno ayna warinin bal bukhaari ou daciifiyey في سؤاaلaaت تirmidي r xadيiثkan ma jiro waa ضعيif intuu xاakم weriyo u le عalى شhرط البخاaري kيf تقول عalى شhرط البخاري والبخاري qd ضعف hda الحadيث ورفضه أn يضعه في kitaabiه khld kale khldka أفراad waxa weyaan mسلم شhرط البخاarي waxaa la rabaa أn ykuna الrواة rواة البخاarي ومسلم wa calaa suurati ijtimaacihima mathalan ka soo qaado sufyaan ibnu xusein waa raawi hiqa wazuhri maxamed ibnu muslim waa taabici macruuf ah kilaahumaa hiqa laakina sufyaan ibnu xusein ducifa xadiiduhu fi sufyaan ducifa xadiiduhu fi zuhri bukaari wuu yimiday yarwi can sufyaan fi gayri ish fi gayri zuhri axaadiis badan wa yarwi can الzuhri min gayri طariiq sufyaan kalaam sariir akuna alxaakim yaأti wa yarwi axaadiis can sufyaan ibn xusein can الzuhri wayaqul calى shardi ish hada yaslux hada haطأ marka xaakim waxa weeyaan nin abu sacdin almalini la yihahdo awri qara'tu kitaab almustadrak min awli ilى akhirih falam ajid xadiiثa waaxida calى shardihima waxaan wax jira maba ah kuligi dahabiyaa ka daba yimid waxau ri wa hada guluwn waisraaf wax badan oo calaa shardi bukhaari wamuslim leeyahay sida u sheegay ay sax tahay aa jirto laakiin intaas marki laysku xisaabo mumkin yasil ilى نصف الkitaab inta kale fiiha kalaam والغريب جدا أن ذهبي lahu kitaab ismhu التrkيص xaakim markuu arkay whaam awhaamtiisa inay badan tahay owri awhaamti yaan dabagelaya wixii calىa shardi bukhaarي calىa shardi muslim ou leeyahay waan ku waafaqay walidalika albani waxau leeyahay صححه الحاkم ووافقه ذهبي وافقه ذهبي معناه ايش في kitaabihi التلخيص ayb adigana waxaad leedahay waafaqahu dahabi waafaqahuma alalbani gadaal kasii dhe kasoo gudub iskaaliyada waxa waaye anigu waxaan weli tasawurin waxay tahay kayfa dahabi wa huwa imaam kabiir anahu tatabaca axaadiid almustadrak wa waafaqa cala alxaakim fi axaadiid laysa صaxiixa wasaxaxaha dahabi mima yadulu calى ana alcismat la takunu إلا لمن عصمه الله من أنبيائه ورسله ذهبي إمام في النقد لا يجارة أحاadيث أحيانا تصل إلى حد الوضع أو leeyahay وهو كما قاaل يعني waxaa muuqatay ذهبي intuu hal maalin u fariistay calaamaad saar saaray qaarkood waxaa lagu garan karaa mujaradi nadar ila sanad faqad a lagu garan karaa xataa uma baahna tatabuc waaweyn oo in taraajum loo raadi dahabi huwa xaafid xataa qiila markuu ragga uu tarjumayo waa asagoo ummadda loo soo kulmiyey wawaqafa calaa jabalin yanduru ilayhima ilayhim jamiica siduu u yaqaana ruwaata wamaca dalika waafaqa alxaakima calaa tasix axaadiid laa tasil xataa ilaa darajati اlxasan taasna waxaa weyaan haqaafo ahaan madaxa ugu hayso kitaabu tarkiis ayna huwa mulxaq bikitaabi mustadrak almatbuuc waxaa weeyaan dahabi tarkiiskiisa waxaa weeyaan fi lhaamish uu ku jiraa waaa markii intaa laga soo tago kitaabu lxaakim al xaakim maba dhihi karabo anagu ana ashuku meelo badanoo abu sacd almaalini aan kaga waafaqsanahay xaakim mutaahir weeyaan baynahu wa bayna albukhaari markii ugu yaraato laba qofooda u dhexayn karto marka ahu leeyahay calaa shardi lbukhaari haddii xadiidkan uu ka wariyey bukhaari qacan nabi malik can naafic an ibni cumar uu ka wariyey xaakim xadiidkaas inuu wariyo laba nin oo kale inuu ka wariyo ilaa uu qacnabi ka gaaro marka kayfa naqul calaa shardi lbukhaari calaa shardi lbukhaari binisbati lima bacda alqacnabi sax waa laakin baynahu bayn الqacnabi laba ninaa ku jiro min shuyuuk الxaakim ah wahal haؤulaaءi calى darajati shuyuuk الbخaarي hada huwa اlإشkaal walidalika in la yihaahdo min الصacbi jidا twafuru xadiiثi min axaadiiث الxaakim calى sharطi الbخaarي wax badan oo la dhihi karo weya intaas aan ku gaabsana kaas falawal markaasuu musanifku wuxuu iri xaakim waasic lkhaطwi weyaan fi sharط صaxiix mutasaahilun fi lqadaءi bihi waasic lkhaطwi waxa weeyaan axaadiis badan oo صaxiix ahayn kusoo darsana tilaabtiisa waa dheer tahay waxaan aan صaxiix ahayn u gaarsiina mutasaahilun fi lqadaءi bihi bisixatihi ou ku xukminaya maxaa marka noo tala ah jawaabti waa kana falأwlىa marka waxaa nala haboon an natawasada inaan dhexdhexaadsano fi amri amri اxaakim oo fanaqulu aan ihaahdo aw fanaquula aan ihaahdo maa xakama ay alxaakim bisixatihi xaakim wuxuu saxiixnimadiisa ku xukmiyey walam najid dalika aanan helin fi fi lxadiidi ligayrihi asiga cidan ahayn oo min alaimati kamid ah eh, inuusan ku waafaqi aanan helin haddaan aragna xadiid ou xaakim saxiix ku xukmiyey imaam kalena aan u helin inuu ku waafaqay xaakim in lam yakun min qabiili صaxiixi midkaas xaakim saxiixnimadiisa ou la keli noqdo hadduusan صaxiix noqonin fahuwa min qabiili اxasani weeyaan macnaha dibaan xaakim maadaama mutasaahil ou yahay nin ku waafaqay aan helin haddaana saxiixnimada ku waafaqin hal darajaan hoos ugu soo dhacaynaa wuxuu saxiix yeelay oo waxaan gaaraynaa maxaan ku ihahda xasanaan ka dhigaynaa buri min qabiil اxasani yuxtaju bihi waa la xujaysanaa wa yucmalu bihi waa lagu camal falayaa ilaa an tadhara fiihi fi lxadiidi cilat inay ka muuqata mooye tuujibu dacfahu liannahu wuxuu rabaa ibnu salaax inuu an yakuudanaa ilaa qaacidatihi wax la saxiix yeeli kara ma ma jiraan annaga dhan duyuuf calaa man calaa man sabaqana marka xaakim maadaama axaadiis badan oo saxiix yeelay annagana inaan wax saxiix yeelna ma dhihin aan ku waafaqna aan ka diidna ma dhihina wuxuu ihi dhexdhexaadaan ka noqonayna ayib markaasaa waxaa laleeyahay warkaas war jira ma aha ibnu jamaaca nin la yidhaahdo min culamaai alxadiid ashaaficiyiin ayr laysa alamru kadalik inama asaxiix fi an natatabacaha waaxidat waaxida wa an naxkuma calayha bima yaliiqu bxaaliha jamiicu man jaa bacda ibni jamaaca qad radya bihada qowl wahwa sawaab xaakim maadaama mutasaahil u yahay musnadkiisa laga helay axaadiid badan oo xataa iska dhaaf daciife mawduuca qaara xataa soo dhaweeya ilaa mi-ati xadiid mawduucaha ku jirta ibnu xajar wuxuu uri waxyaalaha aan la yaabay nin asiga fi kitaabi ducafaa lahu uu yihi fulanu yarwi axaadiida mawduuca xaakim uu ku yihi yaa markuu intuu haddana xadiid ka wari fi lxaakim uri wahwa calaa shardi fulan asigana wuxuu yihi waaba mawduuc marka qowlka saxiixa xaakim axaadiistiisa badana waxa weeyaan waxay u baahan tahay tatabuc walidalika tandur maada qaala الذهبي wmaada qaala man bacdahu waman qablahu xataa nasila ilaa ilaa daraja saas w wayuqaaribu fi xukmihi صaxiixu yani waxaa la yaabay inuu ibn xibaan yihahdo ilaa an tadhara fihi cilatn tuujibu dacfahu haddayba ay noo banaan tahay in axaadiidta xaakim aan raad raadino cilo inay noo muuqaso aan daciifi karno wixii diinaysu ku dhacay haddii aad tiri wax lama saxiix yeeli karo wax lama daciifi karana waa la garab socotaa sax wala la marka kayfa taquluna ila an tadhara fihi cila macnaa dalika anana naxkumu calى ma dahara anahu ضaciif faida jaaza lana an naxkuma calى xadiiثi صaxahu الxaakim bianahu ضaciif falana ayضا an naxkuma calى xadiiثi dacafahu gayruna bالصxa ida wajadna lahu طariiqa آخر wayuqaaribhu fi xukmihi صحيح أbي xاtم بن حباn الbstي أbو xاtم الbstي waxaa loo yaqaanaa أbو xاtم laba nin baa oo محadiثiin ahaa laba أbو xاtم lasla yihah nina waa أbو xاtم صاaحب الجرح والتعdيل magaciisa maaa la yihah kaas محamed بن idrيس فتح الlah عalيه waxa weeyaan shaafiعي uu la magac yahay صح maxamed ibn idriis ninkaas waa mutaqadim w ah. ninkaana abu xaakim ibn xibaan maxamed ibn xibaana la yihaha isigana albusti nisba ilaa bust wahiy madinatu min muduni kabul caasimatu s afghanistan aniga weli waxaan aan la yaabsanahay oo weligay xal aan u helin ibnu xibaan iyo bukhaari wagayruhu kulhm jaa-u min tilka almanaaq fi khilaali mudda yasiira dadkooda طabcan carabi kuma hadli jirin ummad oo waxaa weeyaan oo oo gayra carabiya ah sidii carabiga u barteen weliba carabi barid ma ahane jawdat اlasaaliib iyo usluubta waxay ku qorayaan wax caadi ma ah ummadda muslimiinta hadda inta ka timaado afghanistan bakistan malaysiya indunuusiya toban sana jaamacadda joogaan luqadooda fiiriya deja leesh anagaaba karmaba haddaad fiiriso soomaalida hab carabiga ka dhawaanba ninka andanuusiga ah waxaa weeyaan inuu carabi laba kelimo toosanoo fasiixa u ku hadlo waa ku adagta limaada haaulaai tacalamuu fi mudda wajiza xataa saaruu fi lfasaxati walbalaaga bima tacjazu canhu lcarab wa haaulaai lmuslimuun aladina hum muslimuuna min abin can ويأتون إلى بلدان عربية ولا يزالون يتلكؤون ليش حتى الآن أنا جواب مهري في واحد يكتب لنا بحثا في هذا الله أه؟ لا لا ليس لغة صحيحة لا taas lagama hadlayo macalinka duruusa carabiga ku bixina asigiya kutubta akrinayo wabitaali laabudda an yatacalama lesh adigoo carabtii oo lahjo ku hadlayo haddana fasaxa markii rabaan way ku hadli karaan ninkii wax bartay oo kale naam ya ducaa nabi sal lahu waslam yani qarni thaali laga gaaro duca <laughs> ala yadi nabigu wuu amaanay uma duceeyin khayru naasi qarni ducamaa laakin sidii yihiinaa lagu amaano ayb wayuqaaribu fi xukmihi صaxiixu abi xaatim ibn xibaan albusti ibnu xibaan wuxuu u dhow yahay xaakim fi tasaahul saas waay wayuqaaribuhu bimacnaa anahu yuqaaribuhu fi tasaahuli walxukmi cala axaadiidi bisix ayuu ugu dhow yahay laakin yuqaaribuhu bimacnaa waxa weeyaan ibnu xibaan maa daciifni yaa mutasaahilkiisa asiga maa ku badan mase xaakim maa ku badan ayuhuma cibaara maada tadulu xaakim akharu tasaahulan wbn xibaan yuqaaribu dad culamaa cagsi ufahmeen shuruuxda haddaa way ku jirtaa wayuqaaribu waxay ufahmeen inuu asiga ibnu xibaan akaru tasaahulan wayakunu alxaakim huwa aladi yati la inama alxaakimu huwa akharu nnaasi tasaahulan wayuqaaribuhu ibnu xibaan طabcan ibnu xibaan waxau leeyahay kitaab la yihahdo صaxiix ibnu xibaan waxa u leeyahay kitaab hiqaat ibn xibaan oo akar min ixdaa cashar mujalad ah akar kitaab jamca hiqaat kitaabkiisa wey kitaab kaloo almajruuxiin layihahna waa leeyahay muhimka haddana oo naqushay kitaabkii saxiix ibn xibaan wa waxa uu leeyahay magaciisana ataqaasim alanwaaca la dhihi jiray wuxuu ihi dadkii markaan arkay sunadii nebiga inay rabaan inay xifdiyaanna ay rabin yaa wuxuu isdhexgeliyey alawaamir liwaxdiha annawaahi liwaxdiha atawaarikh liwahdiha alfadaail markaasuu uri kitaabkan oo saxiixa ah oon alifay laa axada min albashar yaqdi yastafiid ilaa man xafidahu waxaan isu dhex gelina xiiraba iga ahayd dadka inaan ku qasbo inay kitaabka xifdiyaan inayn waxba ka faa-ideysanin marka waxaa la yihahda alwusuul ila k ila alxadiidi fi kitaabihi sacb jiddan ibni balban ama buluban nin la yihahda yimid asiga ka dambeeyey ratabahu alى calى اlaxkaam walabwaab kaasa hadda joogsiye ibn xibaan u alifay nafs aaxaadiid hiya hiya bicayniha laakin taqdiim takhiiru ku sameeyey sida loogaga faa-ideysto marka ibn xibaan waa mutasaahil ma fi ayi kalaam wa akbar eh, daliil calى tasaahulihi أنه يخرج في صحيحه للمستوري nin raawiga laa yuclam fihi jarxun walaa tacdiil biitifaaqi aimati alxadiid inuu xadiidkiisa u yahay daciif laakinahu qaabil linjibaar asiga saxiix ka dhigaya marka tasaa-ulka kaasaaba kaagaga filanbo ayib laakin mahmaa yakun min amrin laa yuqaaran bilxaakim abada ninkan wuxuu sheegaya calaa cilmin u sheegaya oo mastuur markuu yiri waxa weeyaan qanaaca asiga uu qabo waay laakin xaakim wax buu sheegay yukhaalifu lwaaqع farqiga saasaa udhexeeya ibn xibaan saxiixiisa ilaa xaddin kabiir waa la qaadan karaa laakin tasaahul wuxuu kaga galay shardiga صaxiixa uu shardiyey iyo anahu laa yactabiru kahiira min alcilali wa wa wa wshuduud kitaabkiisa maطbuuc waa lawada yaqaana hadda shucayb alarnauti yaa taxqiijiye mujaladaat oo hadda nin qaadi karaba ayn jirin uu ka dhigi <coughs> nusqada horaa la iska gadanay ayb الخامسة الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في الألفاظ إلى غيره الخامسة فائدة شناad الكتب المخرجة kتبta lagu تkريiجiyey على كتاaب البخاري أو كتاaب مسلم رحمهم الله inuu yihah لم يلتزم مصنفوها dadka mkرaجaaتkaas alifay ma laaزimsanin فيha في المستkرaجaaتkaas muwaafaqatahumaa muwaafaqat الbخaarي وmslim inay waafaqaan ma laaزimsanin في alfaad الأxaadiiثi أxaadiiثa alfaadkooda inay ka waafaqaan bcayniha min غayri ziyaadatin wa نqsaanin ayadoon waxba lagu daraynin oo axaadiid naftigooda kuma kaaftoomin waa likawnihim waa ayaga ahaanshadooda rawow ay wariyeen tilka alaxaadiida dad badana waxaad arkaysaa ismu lishaarada markuu al ism le oo ka daba yimaado inay idaafo tahay tilka alaxaadiidi dadaa saas dhahay oo matala dakaltu hada albaladi la ismu lishaara waxa weeyaan yakun mudaafu ilayh lakin laa yakunu mudaafan waadix wala la marka waxa ka dambeeya imaa bedel inuu yahay ima is bayaan ima badel aw bayaan cadfu bayaan tilka alaxaadiida ah un baad leedahay ayib marka wuxuu ku leeyahay mustakrajaadkaas mutuuntii bukhaari muslim bay wariyeen likawnihim rawow biasaniid lahum nin kastoo raawi ah lafdiga sida uu warinaya lam yataqayaduu bialfaad ish albukhaari wa muslim rawow tilka alaxaadiid min gayri jihati lbukhaari wa muslim oo waxaaba mustakrajka shardigiisa kamid e an yarwiya tilka alaxaadiid biasaniid duna an yamura calaa saaxib lkitaab waxay saas u yeereen طalban liculuw اisnaad lannahu haddaad musanifkii kitaabka alifay aada martid meeshii ay ruwaadkii lix ka noqon lahaayeen todobay noqonayaan marka waxaad soo kordhisay ma laha sanadkaadi u dheeraanaya marka suu sanadku u gaabto waa inaad ka wareegataa musanifkii kitaabka ahay oo nin asiga la oo la casrina ah sanadkiisana uu ka gaabayahay inaad raadisid waa marka maadaama asaniida ay ku wariyeen yaa ayagana alfaadoodii ay ka duunaatay alfaadii bukhaariga axyaanan hadda fiiri bukhaari iyo muslim waxay isla warinaya hal xadiid lafdigana waa ku kala duwan yihin leesh lianna kula waaxidin rawaa matnan bisanadihi walaxaadiid mucdamuhaa marwiya bilmacna marka wuxuu ku leeyahay maadaama ayaga ay dadka mustakrajaadka alifeen axaadiidtaas biasaniidihim ay ku wariyeen faxasala fiiha waxaa xasilay bacdu tafaawuti fi lalfaad alfaadka inay ku kala tegsan yihiin oo haddaad aragtay xadiidkii oo abi bakrin ismaaciili mustakrajiis kugu wariyey haddaad barbar dhigtid matnigii bukhaarigii tafaawudaad ku arkaysaa marka qaarkii maxaa u sabab ah lianna kula waaxidin lahu sanad marka waxay u tahay kan bukhaari inuu saxiixay waan ognahaye lafdigan kale oo kan bukhaari khilaafay oo abu bakrin u wariyey hal lahu nafs اlisnaad oo saxiix ma yahay baynamaa waxaa la abu bakr ismaaciili wuxuu kaga fiican yahay abu cawaana wax kuma darin asiga nafsa asaniid الbukhaari uu wariyey nafsa mutuun الbukhaari asaniid kale iyo mutuun kale kuma darin bkhilaaf abi cawaana mar aan wax ka baxsin jiray axaadiiu xataa taqdir an taqul inaha mawduuca ayaa ku dhex jirta istaqrabtu kayfa hada mustaqrab ilaa an waqaftu calaa kalaami xaafid ibn xajar fi nukat oo yiri abu cawaana wax badaan iska warina mutuna laa cilaaqata laha biish bisaxiix muslim faxasala fiiha bacd tafaawut marka iska t ku baraarugsanaa weeyaan waxaa lamid wuri haakada waxaa lamid e maa akrajahu lmualifuuna mualifiinta waxay soo bixiyeen fii tasaaniifihim musanafyaalkooda almustaqila keliga ah ka sunan kubra bayhaqi bayhaqi iyo wa sharxi suna liabi muxamed albagawi iyo wagayrihima mima qaaluu fiihi waxay yihaahdaan akrajahu lbukhaari aw muslim waxaa lagu yaqaanaa bayhaqi waa mutaahir bagawi sharxu suna kitaabkiisa kitaab jamiil awa kuma kaaftoomayo inuu mutuunti sheego laakin waxa weeyaan yucaliq calayha sharxan walidalika magaciisa waxaa la yihahdaa sharxu suna waa kitaabkiisa madbuuc bihalaata cashar mujalada btaxqiiq shucayb alarnauti wa mawjuud fi lmuktaba waxa weeyaan alaxaadiid maca sharxiha bagawi الsunan اkbrى lilbayhaqi waxa weeyaan muأlf في أxaadiiث الأحkاam btwasع ayb twascaas uu ku warinaya marka labadooda waxaa ku badan baqwi fي sharxihi sunan kubra fi baqi xadiiثay sheegayaan bأsaniid lahm marka u saniidkiisa ku sheega u leeyahay wahada akrajahu الbخaarي fi صaحيiحi وakrajahu mslim fi صaحيiحi xadiidkiina sanadkiisao ku wariyey haddana yaczuhu liman sidaasaad bayhaqi ku arkay yarwi اaxaadiid basaniidihi oo m mutunta keligeed mma ma warinayo lakin yarwi اaxaadiid basaniidihi laakin markuu sanadkii iyo matniga isla sheego u dhameey leeyahay wa min hada aلطariiq aw min fulan akrajahu الbukhaari wa min طariiq fulan akrajahu الbukhaari marka hada cazw lilmatni ilى الbukhaari marka musanifka wuxuu ku leeyay ibnu صلاح haddii bayhaqi ou ku yihahdo akrajahu الbukhaari ama bagawi ou fi sharxi suna akrajahu الbukhaari ku yihahdo falaa yustafaadu bidalika laga faa'iidaysan maayo akharu min ana الbukhaari min ana الbukhaariya aw muslima akraja inuu wariyey asla dalika alxadiid xadiidkaas asalkiisa inuu ka wariyey wax ka badan laga faa'iidaysan maayo markuu bayhaqi ku yihahdo akrajahu الbukhaari waxaad madaxa gashataa xadiidkan asalkiisa bukhaari ku jira lakin hal hada اlafظ aladi dakarahu اlbayhaqi huwa اlafظ aladi fi lbukhaari la taas laga faa'iidaysan maayo تkriij الbayhaqi wacazhu alxadiid ilى الbukhaari waxaa laga faa'idaysanayaa ana mujmal hada الxadiid yuujad fi الbukhaari lakin hal bilafdihi wacaynihi yuujad hakada la marka falaa yustafaadu bidalika kownuhu akrajahu الbukhaari uu yiriye ma laga faa'idaysanayo akar wax ka badan min ana الbukhaariya aw muslim akraja inuu wariye ou soo bixiyey asla dalika الxadiid maca اxtimaali an yakuna baynahuma ayaday suuragal tahay inay labadooda udhaxayn karta tafaawutan fi lafdi wa rubamaa kaana tafaawutan fi bacdi lmacaani macaanida inay ku kala tegsan yihiin aba dhici karto markaasuu yihi musanifka faqad wajadtu waan helay fi dalika maa fiihi wuxuu ku dhex jira bacda tafaawuti min xayثu اlmacnaa waxaan helay buu ri xadiid ou leeyahay bayhaqi akrajahu lbukhaari markaan bukhaari u laabtayne tafaawud lafdi ma ahay xataa macna xataa war u dhexeey marka qolo badan oo xanafiyiinta ah ibnu turkumaan oo kale waxa weeyaan kitaab uu leeyahay oo oo tatabuc ku sameeyey bayhaqi maadaama bayhaqi min abrazi culamaai الshaaficiya wa mudaafic qawi jida can madhab اlimaam الshaafiعي isna ah, ibnu turkman xanafi daba dhigtay labadooda waa markay isdhex galaan wax badanaa laga dhex faa-ideysanaya qaar marka culamo kale waxay h bayhaqi waxaa lagu yaqaanaa axyaana yastadulu bxadiid bilafda tadulu calaa macnan khaas bilfiqh markaasu leeyahay hada xadiid akrajahu lbukaari sidii ninka asaga khilaafsan markuu u yimaado uu gacnaha ka taago xadiidka aduuba bukhaari weri maxaa ani iiga furan inuu yihahdo xaqiiqadii marka loo laabto lafdiga la daliishana la isku khilaafsan yahin bukhaari marba ku jira shuf ishkaaliyada fiiri annahu yaxtaju bixadiidin awradahu bilafdi huwa wayakunu baynahu wa bayn bukhaari tafaawut fi lmacna ama lafdiga dhib ma laha tafaawut fi lafdi ma fi jalasa qaacida lagu bedelay ma fi mushkila لكن يكون بين الكتابين ايش اختلاف المعنى ويكون محل الخلاف الحديثي هو هذا اللفظ الذي يدل على معنى مستقل markaa tirahda أخرجه البخاري ninkii مسkiinka وxuu haystaa لفdigan الذي يدل على هذا المعنى هو بلفظه موجود ايش hadii la raadin kuma jira markaa waa le ya byhaqي ألزمتنا بma laysa ايش بملزم marka iska fiiri waay ibnu صلاح mع anahu maعa الbayhaqi fi lmadhab laakin insaafka wuxuu ri waxaan arkay bu ri marka qaarkeed axaadiid u nisbaynaya bukhaari wuxuu asiga wariyey wuxuu bukhaari ku jirana macnaha tafaawud u dhexee lafdiga waaba la qaadan karaa taasna waxa weyaan iska fiiri waida kaana amru kadalika waida kaana alamru fi dalika amarka haddii uu yahay calaa hada midka aan kuu soo sheegay oo ay dhici karta inuu bayhaqi xadiid bukhaari u nisbeeyo macnahana farqi udhexeeya falaysa laka malihid an tanqula inaad guurisid xadiiثa minha min kitaabi min sunan اkubraa aw min asharxi lbayhaqi lilbagawi inaad xadiidka soo guurisid oo wataqula aa tiraa huwa calى hada اlwجhi fi kitaabi bukhaari ina tiraa malihid aw fi muslimi ilaa an tuqaabila lafdahu bilafdihi inaad bayhaqi lafdiga u wariye ou yiri bukhaariyaa wariye ou yihi aad aada kula laabatid midka ou muslim wariye aw yakuna ou ahaada aladi kharajahu midka xadiidkaas wariyo bayhaqi iyo iyo iyo baqawi oo kale qad qaala inuu yihahdo akhrajahu bukhaariyaa wari bi hada lafdi hadduu bayhaqi ku yihahdo hada alxadiid akhrajahu lbukhaari bi hada lafdi khalaas waa la qaadan karaa lakin mujarad akrajahu الbخaarي waxaa dhici karta an yakuna bayna allafdayni tafawut bkhilaafi اkutub الmkhtasara kutubta lasoo gaabiyey waa ka duwan tahay min aصaxiixayn laga soo gaabiyey faina musanifiiha kuwa kutubtaas alifeen naqaluu fiiha waxay kusoo guuriyeen alfaada صaxiixayni aw axadihima khalaas ninkaan haduu kitaab u اktisaariyo haddaan ihahda kitaab maala المkتصر للزبيدي للبخاري nin kitaabka soo gaabiye lafdi kale ma keeni karaa la adiga waxaad ba tiri مkتصر waa kii kutub alfaadii musanifka ou sheegaad bagaabisay mid kaleo cidki kale ay tiri maad keeni kartaa la caqligaaba diidayaba مkتصر macnaheedi waxa weeyaan ana anaka tarakta bعضa alfaad الحadيث للبخاري fakayfa yaxiq laka an taأtiya min balfaad أkرى taas caqliga keeni mt markaasuu ui غayra ana aljamca bayna صaxiixayni labadi صaxiix oo la jamciyo lilxumaydi alandalusi saaxibu bni xazmin maxaan kusoo niri magaciisa hadda xumaydi maxamed ibn fatuux marka wuxuu leeyahay غayra ana aljamca bayna صaxiixayn lixumaydi alandalusi minhaa waxaa kamid e ish calى ana aljamca bayna صaxiixayni lilxumaydi alandalisi oo minhaa min almukhtasaraat uu ka rabaa yajtamilu wuxuu kulminayaa calaa ziyaadaati tatimaatin calaa ziyaadatin wa tatimaatin in la yidhahya nin waaw qaba ma jira alaa ziyaad calaa ziyaadati tatimaatin saasa ii qor macalish calaa ziyaadati tatimaatin tatimaad ama dhamaystir ziyaadaadkoodaa ku jiro lb libacdi alaxaadiid la dhamaystiro kamaa qadamnaa dikrahu xumaydi markuu jamci bayna saxiixayni iyo alfaad kale oo labada saxiix aan ku jirin yuu ku soo daray oo ah bacd axaadiid si hadda uu soo sheegay min sharxin libacd alfaad aw ziyaadati lkatimaat ou yihi farubamaa naqla inuu soo guuriya dhici karto man laa yumayizu ninaan kala bixinaynin bacda maa yajiduhu fii kitaabkaas wuxuu ka dhexelayo can isaxiixayni aw axadihimaa inuu laga soo guuriyo yaa dhici karto oo aad tiraahdid ziyaadaadkaas oo xumaydi ku jirto inaad soo guurisid oo aada saxiixeynkii u nisbaysid warub macnaha farubamaa naqala man shaksi inuu soo guuri laa yumayizu aanan waxba kala bixinaynin bacda ma bacd alaxaadiid yajidu fiih can اsaxiixayn inuu kasoo naqligaa dhici karta u yihaha xadiidkan saxiixayna wariye waana ziyaado cala saxiixayn xumayd ou sheegay awgeed oo u malaynaya inay bukhaari muslim ku dhex jiraan aw axadihima wa huwa mukhtiun weeyaan waa likownihi xadiidkaas wuxuu noqday min tilka ziyaadaat ou kamid noqday alatii laa wujuuda lahaa fi waaxidi min asaxiixayn marka inaad kulu xadiiثin fi lxumaydi inaad kasoo guurisid makuu banaano oo tiraahda صaxiixayna wariye inaad ta'akudid weeyaan taasna waxay u baahan tahay wakti dheer aydana waxaa ka fiican ina صaxiixeynka ra'san aad u aadid yaa ka wanaagsan intaad ba adiga hadhow tabicaad aadan qaadi karin aad geli lahayd inaad kaas ku dhaafatidaa fiican ayb ثuma ina تkhaarija almadkuuraةa calى اkitaabayni yustafaadu minha faa'idatani haddana ayadii u noo celiy atakhaarij wuxuu ula jeeda almustakrajaat meeshaas ku qoro atakhaarij bimacnaa almustakrajaat almadkuura calى اlkitaabayni almustakraj calى kitaabayni hadda kitaabkii aan soo sheegnay abu cawaana abu bakr ismaaعiili alburqani kuwii u hadda ujeeda yustafaadu minhaa faa'idatani waxaa laleeyahay faa'iidada oo kutubtaas laheleelayo laba kuma koobno ilaa xataa ibn xajar ilaa ilaa toddoba sideed baa la gaarsiiyey laakin abraz alfawaa'id waxa weeyaan laba faa'ido ku yiri marka ugu horeysa culuw lisnaad faa'ido oo iska laa ba'sa bihaa culuw lisnaad waxa weeyaan an turwa tilka almutuun biisnaad aqal waaqrab min min isnaadi صaaxib الصaxiix wa culuw اlisnaad الثaaniyة الziyaadaة fi qadri الصaxiix صaxiixa ziya qadarkiisa oo wax lagu daro maxaa yeele waa limaa yaqacu liأjli maa yaqacu fiiha fi اlmustakrajaat wax dhexdhacaayo oo min alfaadin a zaa'idatin a fiiri wa tatimaatin haddi tii hore zaaid ziyaadati tatimaat u yihi tanaa saxa min alfaadin zaa'idatin wa tatimaatin iyo dhamaystir fi bacdi اaxaadiid yahbutu صixatuha waa sugnaanaya bihadihi takhaariij waxa weeyaan ziyaadaad aan صaxiixeynka ku jirin iyo tatimaad axaadiidka dhamaystirkiisa aan ku jirin aa laga helayaa mustakrajaadka waxa weeyaan waana صaxiixay noqonaysaa oo liannaha waaridatun waxay ku soo aroortay biاlasaniidi haabita asaniid ka sugan fi صaxiixayni ku sugan aw axadihimaa wa khaarijatun mid ka baxsanna weeyaan min dalika almakraج athaabit waxa weeyaan tan khaarijka intayn aada u imaanin waarida biاlasaniid athaabita waxa weeyaan badanaa ninkan mustakrijka iska leh oo kitaabka ka horeeya asiga isnaadkiisa way kulmayaan ama fii shaykihi ha kula kulma ama fii shayki shaykihi marka isku asaaniid ay noqonayaan fi binisbati liaakhiri sanad marka waxa weeyaan kitaabkan mustakrijka iyo kitaabka mustakrajka asaaniidooda meelay isku soo dhacayaan marka lafdigii haddii la dheereeyo dheeraad oo matnigana waa helnay binafsi sanad yaana ku helnay waa hal qeyb ko wakaarijat min dalika almakraj wakhaarijatuna waa mid ka soo baxdo min dalika almakraj athaabit khaarija macnaha mid ka baxsan ma aha yani waxa weeyaan ziyaabadan hadda aan ka helnay mustkrajka waxay ka timid nafs اmkraj laxaadiiث صaxiixayn khaarijat ay anahaa aatiyat min dalika اmkraj الhaabit liannahu mucdamka mustakrajaadka iyo kutubta almustakraj caleyha isku asaaniiday badanayeen laakiin hadalkaas hadal qurax badan weeyaan waxaad safarta ugu taagan tahay warkii hore aan soo sheegno aanu niriyey waxaa dhici karto inuu asaaniidiisa ninkaa mustakrajka uu ku wariyey annaha laa tatawafar laha min ashuruuti asixa maa yatawafar lisaaxibi kitaab اlasl oo dacaaf badan marka haddii laakiin sanadkii ou saxiix noqdo ziyaadadaas dheeraadka oo calaa matni saxiix lagu ziyaadiyey waa laga faa-iideysanayo labadaasuu sheegay waxaa kamid ah leeyahay fawaa laga faa tasriixu lmudalisiin waxaa laga yaabaa nin mudalisa fi saxiixayni rawow canhu bilafdi lcancana fa fi lmustakraji musaraxan bisamaac waa faa waxaa laga yaabaa ana bacda almukhtaliطiina rawow rawaa canhum asxaabu aw asaxiixaani aw shaykhaani fi saxiixayni biriwaayati man akada canhu bacda الاktilaaط baynamaa saaxib اlmustakraj ou xadiidka nafgiis wuxuu ka wariyey biriwaayati man rawaa canhu qabla الاktilaaط marka waxaa la ogaanayaa اctimaadu saaxib الصaxiix calى riwaaya اlmafkuda la calaa maha maa dakarahu waxyaalo badana loo sheega ayb asaadisatu waxa weeyaan maa asnadahu lbukaari wa muslim fi kitaabayhima bilisnaad اlmutasili fadalika aladi xakama bisixatihi bilaa ishkaali ayb ربع saaعة ka dhiman maku darayna mase وykفي ayb sidii dersi kale le ugu noqdo ilaa baab الxaسن laga gaaro aan dhaweyn markaasuu yihi ma asnadahu الbخaarي وmsلم raximahم الlahu fي kitaabayhima isnaad hadii lagu yihaahdo bmacnaa alxadيiث الmarfuع bsanadi mutaصil labadaas fahm bاlisnaad الmutaصil waxay ku wariyeen fadalika aladii xakama bisixatihi bilaa ishkaal haddii lagu yihahdo axaadiidta bukhaari uu saxiix yeelay iyo muslim maxay yihiin waa midda ayaga sanadkooda ay ku wariyeen ee mutasil ila nabiy sal allau alayh wasalam intaas wuxuu u sheegay tamhiid iyo macnaha hordhac bay u tahay mucalaqaadka inuu kuu ka hadli raba laakin kulu xadiidi fi saxiixayni marwiyin bisinadin mutasil ila nabiy fahuwa xadiid ish صaxiix intahayna minhu wa ama almucalaqu axaadiidta xadiidka mucalaqa maxaa la yidhaha mucalaq aladi xudifa min mubtada'i isnaadihi midki isnaadkiisa bilaawgiisa laga gooyo waaxidun o akar faaglabu maa waqaca dalika fi kitaabi الbukhaari mucalaqaadka bukhaariay ku badan yihiin wa huwa mucalaqina fi kitaabi muslim fi kitaabi muslimi qaliil jida ففي بعضهma in la yihah waa معلq in la yihaha nahرaba kusii jira horta معلq u noo تacriifiyey المعلq هو الحadيث الadي xudifa min أول سندh raaw faأkثr معلqaa la yihahda waa soo dersina waana noo imaan doonaa baab baab معلq la yihah noo imaana ko ayb معلq hadii la yihaahdo waxaad madaxa geshataa isنaadkiisa غayr m mutasil sax wala la hadduu غayru mutasil noqon waayana ضaciif weeyaan لanna min sharطi صaحيح an yakuna sanadu mutasila ثaqaafadaas waxaa la rabaa an takuna munqadixa fi dakiratik markaasuu wuxuu noo faa'ideeyey mucalaqaadka waxay ku badan tahay bukhaari ilaa qaala xaafid ibn xajar mucalaqaadka bukhaari waxay gaartay buri alf wa halaaثumiya halaata wa arbaciin mucalaqaat bukhaari ayib markaasuu uri kulligeed mucalaqaadkiisa haddana awladaa fi makaan aakhar mawsuula ilaa mia waaxid wa sitiin keli ah aa laga arkay mucalaq ounusan kitaabkiisa dhexdiisa ku sheegin meel kale uciid min jadيid mucalaqaat الbخaarي waxaan ihi alf halaaثimiya halaaa wa arbaciin mucalaqaadkaas alati calaqaha الbخaarي fi mawdic min صaxiixihi awradaha fi mawaadica ukra mawsulata صaxiixata ilaa miya waaxid wa sitiin idan almucalaqaat alati waqacat fi صaxiix الbخaarي walam yuusilha fi makan akar kam hiya miya masakin haqaafa waay ninka aalibulcilmiga muxadidka aan laga maarmin ayb markaasaa waaa waxaa u baahan bukhaari maxaa keenay inuu mucalaqaad kitaabkiisa ku sheego fiiriya maxaa u keenay mucalaqaad inuu sheego markaasaa laleeyahay mucalaqii meeshaan uu ku sheegay hadduu meel kale mawsuul kugu sheego sababtiisa waa iska caddahay min baab ااktisaar bedela maa adkuru sanad xadahanaa fulan fulan fulan on xadiidka inta ku sheegi lahay haddana hadhowti dambe markaan xadiidka u baahday haddana xadahanaa xadahanaa aan dhihi lahaa inta matnigi keligiisaan ku sheega iyo bacdi isnaad minhu hadhowti dambena kulligiisaan wada sheegi doona hada alcaamilu albaaciثu caleyh ma huwa الاktisaar ayb taas waan ogaan almucalaqaat alati dakaraha mucalaqat walam yadkurha mawsula fi makani آakar ma albaaciثu lahu عalayha albaaciثu ana hadihi mucalaqaat inahu اxtaaja ilى matniha lilاstinaasi watamhiid اaxaadiiث walaysat calى sharطihi ma sheegi karo asiga maadaama uu shardistay inuu صaxiix sheego xadiidkan mucalaqa sanadka lagu warina uu yahay laa yatawafaru lahu sharطuhu qad yakunu صaxiixan laakin ma kulu صaxiix bukhaari ma doonayo صaxiix gaara abuu rabaa asaxu صaxiix oo kale marka maadaama shuruudiisii uusan dhamaystirnayn matnigana uu baahan yahay uu tarjamada ku sheegaya cid ku qabsan karta ma jirto oo la dhihi karo xadiidkan shardigaadi ma wuxuu ku le aniga fii sulbi صaxiix kuma sheegin inamaa fi taraajum aan ku sheegay baab kada wa qowl الnabiy sal الlaه alيه wasalam kada mucalaq waay marka inaan kugu baraarujiyana waan rabaa inan shardigayga ka baxana ma rabo iskuma soo dhexgelina xooleyga kale kuma dhex daray waadix wala la hada huwa almafhuum markaasuu musanifku wuxuu yiri wayanbagii waxaa haboon an yaquula inuu yihaahdo an yaquula maa kaana min dalika wanaxwihi horta midda hore aan ka dhaafo wahw fi kitaabi mslimi qaliil jidا mslim waxaa layihi mucalaqaadkiisa afar iyo toban waaw meesha alf halaaثimia ay ka ahayd inta mslim ma qabo mucalaqaadkiisa arbacata cashar midka afar iyo toban ataa waa mukrar waa saddex iyo toban waa saddex iyo tobankii musanif kule fa fi bacdi nadr xataa in mucalaq la yihahdo waaba laysku haystaa bimacna anaa laysat mucalaqa taa saas ku ogow walidaalika kitaabkan oo ataqyiid waliidaax afar iyo tobankiibu meeshaas kugu sheegay haddaad rabtid an tacrifa mucalaqaati lmuslim fi saxiixihi faraajic maa dakaraha alciraaqi fi taqyiid waliidaax ayb wayanbagii aan meeshaas kusoo laabto an yaquula maa kaana min dalika saas miya wayanbagii an naqula miya a tamaam dabcadan waxaa weyaan dabcad oo ka khalad badan weligii ma ark wayanbagii waxaa haboon an naquula inaan niraado maa kaana min dalika wanaxwihi waxaas iyo wixii lamid ahoo mucalaqaadka kamid e bilafdin ku soo arooray fiihi lafdigaba jazmun wa xukmun bihi lafdigaas uu ku soo arooray siiqat ljazmi iyo wa xukmun bihi asiga lagu xukmay calىa man calaqahu canhu ninka laga tacliiqiyey inan ihaahdo faqad xakama bukhaari wuu ku xukumay bisixatihi sixati lmucalaqi canhu can man culliqa canhu saas weyaan ko wuxuu ku yihi mucalaqa laba qayb u kala baxa muslimka iska dhaaf bukhaari haddaan mucalaqaadkiisa u nimaado in calaqahu bisiiqati ljasmi wuxuu ri qaala bnu cabaas can الnabiy sal اla alيه wasalam kada hadduu yihahdo waxaan u fahamnay lafdigaas waa lafdi jazmi ah qaala dakara wixii lamid ah rawaa waa alfaad afcaal mabniya lilmacluum haddii loo isticmaalo waxay tusinaysaa lafdigaas ninka loo tiiriyey qaala bnu cabaas markuu yiriye inuu sanadki waa lagoy soo ma aha sanadkaas lagoy ha fiirin lafdigaas aladi usnida ila bni cabaas saxiixu ka yahay yanaa bukaari wuxuu leeyay waxaan gooyey anaa kuu kafaalo qaaday maa nasabtuhu ila bni cabaas adiga ku fariis naxiifaa tahay in kusoo kusoo riixaan kacabsana wanaxtaaj ilaa waaxid qawi ayib fiiri markaan bukhaari wuxuu ku leeyahay haddaan qaala ibnu cabaas ku iraahdo hadalka ibnu cabaas aan u tiiriyey jazman ibnu cabaas siduu u yiri waay marka waxa wey bimacnaa ana maa nasabtu ila bni cabaas haabitun can ibni cabaas can الnabiy sal اla alayه wasalam marka hadduu saxiix yahayna meel kale u ku sheegay hadduusan asiga shuruuddiisa ahayn sidiisu saxiixu yahay laakiin shardigayga ma gaarsiisno marka waxa weeyaan waxaa weya faqad xakama bukhaari wuxuu ku xukmiyey bisixatihi sixati اlmucalaqi canhu can man callaqa canhu inuu saxiix yahay mihaaluhu qaala rasuulu اllahi kada wa kada waqaala ibnu cabaas kada qaala mujaahidun kada qaala cafaan kada qaala qacnabi kada وrawى أbو هurayrةa kdا وkdا وma أشبه ذlika min العباaraaت فiiri markaan dhib ma laha qaala رasuul الlahi hadii layihi hadda min أول الsند ilىa mنتahah dhan waa go-an yahay لأnnahu ma maa xudifa min mبtadai sanadihi raawin faأkثar hadii layihi waxaa soo gelaysa an yuxdafa sanad kulh sanadkii oo dhan hadii la goyo qaala rasul l mxuu noqonaa mclq لأnhu min أwl snad ilى aakirihi waa mcalq ko qaala بnu cabaas hadii la yihahdana hadduu can الnabi u yihahdana halkii sanad hal nina laga sheego saxaabiga qaala mujaahid waa taabici kan hore waa nebiga midka labaad waa saxaabi midka saddexaad waa taabici mujaahid ibn jabrin tilmiidkii oo ibn cabaas weeyaan aladi qaala الshaafiعي ida jaءaka التfsيr can mujaahid faعalayka bihi ibn cabaas tilmiidkiisa waay min aqوى tafasir tafsir tafsir mujaahid marka waxaanu ognahay min albadahiyaat inuusan bukhaari nebiga la kulmin qaala rasul lah markuu yihi ana hunaaka sanad maxduuf sax wala la hadduu ibn cabaas yihi nafs shay ana الbukhaari lam yaltaqi ibn cabaas wa mujaahid nafs shay ayib qaala cafaan qaala kadalika qaala alqacnabi midda ishkaal ayay ka timid waxaa laleeyahay cafaan iyo qacnabi waxa weeyaa min shuyuukh الbukhaari marka si loo dhigi karaa hadduu bukhaari qaala cafaan qaala qacnabi hadduu yihahdo say mucallaqu noqon kartaa wahumaa min shuyuukihi walidalika craaqiyaa ku qabsaday ibnu salax ur labadan waa laga bixina naxnu salamna lahu ibnu xajaraa kadabimi yiri shiikayga ciraaqiga liannahu tilmiid ibnu xajar tilmiid liman ilciraaqi wahuwa aladi calamahu cilm alxadis markaasuu yii shiikayna isu yihi ma ah waxa weeyaan sidaasay mucallaq ku yihiin buuri liannahu cafaan iyo qacnabi wain kaana min shuyuukh lbukaari lakin albukaari yarwi canhu ma taaratan mubaasharatan وtaarة canهma bwاsط marka hadii xadيidkan u ka tacliiqiyey u yahay min الأحاadيiث اlatي yarwي canهma bwاsطة yakun ايش mعalqa نحن ayda slmna ninka haduusan cilmi aqoonin kulkii wax usheegtaba slmna marka hore waxaan ihi ma shاء الlah تacliiq الcراaqي عalى بن صلاح laa mfka minh iبn حجr markuu kudaymi slmna haddana sidaas weyaa ayb markaasuu musanif fakulu dalika intaas dhammaanteeda waa xukmun go-aan oo minhu min albukhaari ka ahaaday calaa man dakarahu canhu ninkau ka sheegay inuu ku xukimay biannahu qaala dalika inuu yihi yani markuu qaala alqacnabi yihi ama qaala bnu cabaas uu yihi waa xukun bukhaari ou na siiyey dadkaas hadalkaas inay yidhaahdeen sanadkow gooyna asagaa noo kafaalo qaaday waadix u lala liannahu qaala dalika warawaahu falan yastajiiza bukhaari banaysan maayo iطlaaqa dalika midkaas inuu ku iطlaaqo ou qaala rasuul llahi inuu yihaahdo ma banaysanayo ila idaa saxa cindahu dalika canhu ila idaa saxa alxadiidu cindahu cinda albukhaari dalika la ilaa idaa saxa inuu ansaxa cindahu cinda الbukhaari dalika ay اlxadiiث canhu can الnabiy sal اlه alيه wasalam markuu qaala rasuul llahi yihaahdo siiqadaas jasmiga ou sheego waxuusan hubin nebigu u tiirin maayo taas marka waxay ku imaaneysaa muxadisiinta in la yihaahdo war khayr allah idin siiye markaad bukhaari ka aqbasheen idaa asnada shay bisiiqati اljazmi ila الnabiy haddaad bukhaari ku aqbasheen limaada laa taqbaluuna almarasiil hadduu mujaahid yihahdo qaala rasuul الlahi xasan qaala rasuul الlahi mursal waay wahuwa bisiiqati اljazmi maa qabiltumuuhu min albukhaari lima laa taqbaluuhu esh min الtaabiciin wakilaahumaa qad jazma nisbat اlqowl ilى walidalika man yaxtaju bilmursali wuxau leeyahay liana taabiciya اlkabiir hiqa laa ystajiizu an yansiba qawla lirasuuli ila ida habata cindahu xuja oo waxay noqotay markaasaa la yihi la liannana calimna bitatabuci ana albukaari laa yajzibu lqawla aw nisbata alqawli ila shaksi ila ida habata dalika bijamiici mucalaqaatihi diraasa lagu sameeye wa lakin fi lmuqaabili anana wajadna ana xasana albasri yansibu qawla lirasuuli wa bacda اlbaxثi canhu wajadna ana aladi rawaa canhu ضaciif fakayfa najmacu bayna hada wa hada waadix lala ayb hadi haqaafa wallahu aclam sala اllah wasalam ala nabiyina mxamed abwaabta abwaab shayiqa liannaha صaxiix iyo xasan waxa weeyaan waa waxa dhan oo xadiidka dhan loo raadina iyaga wa walidalika abwaabta kale markay timaado jaamidada ah aa laysku haystaa ayb fi su-aal ishkaaliyaad waxyaala badan aan ya akhi eh, su-aasha tirada sheekh eh, axaadiista mucalaq buhaari aan tersi ku marna ku wasnin eh, ma tiro taqriibiya ah, lana wuxuu ku taqriibta waxa sheega boqol iyo konton iyo sagaal ah. waxaa muctabarka ah maa qaalahu ibnu xajar liannahu waaxid biwaaxid kitaabkii oo muqadimadiisa mucalaqaat lbukhaari intaas xataa kuma kaafsoonin ibnu xajar kitaabu intuu alifo wuxuu ku magacaabay taqliid atacliiq marka akbaru الnaasi biصaxiixi الbukhaari wamaa yatacalaqu biculuumihi ibnu xajar weyaan marka wuu ku tiriyey inta mucalaqaadka alati awradahaa mucalaqatu ma awsalaha fi makan aakhar walati lam yusilhaa asigaasaan ku taqliidinayna boqol iyo lixdan ah, kow miyaa laba